sida wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo khamiis ah taariikhdana ay ku beegan tahay afarta bisha koowaad labada kun afar labaatanka qodobada saakii aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maraykanka ayaa war ka soo saaray muranka xoogan ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo etoobiya kaasi oo salka ku haya in itoobiya ay doonayso inay qaadato qeybo ka mid ah badda soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha midowga afrika ayaa isna war ka soo saaray ka soo cusboonaatay geeska afrika u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo etoobiya shacabka reer muqdisho xalay waxay banaanbaxyo waaweyn ka dhigeen waddooyinka caasimadda ay uga soo horjeedaan damaca etoobiya ay doonayso inay ku qaadato qaybo ka mid a ah baddeena soomaaliya arrimahaasi ayaan xoogga saari doonaa milatariga soomaaliyana waxa ay howlgal culus ka sameeyeen deegaano hoos yimaada magaalada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug halkaasi oo ay ku dilaan sargaal sar oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab xubintii kalamaan ayaa sidoo kale barnaamijka ku dhegeysan doontaan waa mar kaliyo falqaynta wararka nool badan baa halkan ku jira biyaha iskale heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subax walba ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee muqdisho dowladda mareykanka ayaa waxa ay war ka soo saartay muranka xoogan ee ka dhexaloosan dowladaha soomaaliya iyo etoobiya kaasi oo salka ku haya heshiis is-afgarad ah oo ay gaareen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed waxaanu markaas heshiiskaasi uu quseeyey in dowladda etoobiya ay qaadanayso qeybo ka mid ah badda soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa arrintaasi kasoo horjeesatay waxayna si kul uga hadashay damaca etoobiya ay ku doonayso badda soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha midooda afrika oo isna qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in la ilaaliyo wada madax banaanida soomaaliya islamarkaana etoobiya ay ka fiirsato xadgudubka ay ku sameynayso xeerka wanaag xeerka wadamada u yaala ee ka midka midooda africa arrimahaasi dhan laga soo tago magaalada muqdisho xali waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo markaasi looga soo horjeedo damaca etoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya shacabka reer muqdisho oo xali wadooyinka caasimada ku banaanbaxaya ayaa sheegay in ay dagaal adag la geli doonaan dowladda etoobiya islamarkaana ay kasoo ceshin doonaan dhulka ay haatan haysto oo markaasi ay etoobiya ay ku gumaysato shacabka sida ay hadalka u dhigeen waa kuwaan qaar ka mid ah shacabka casharaabana keenay dadkaasaan la mid ahay eh, runtii jamacaasi oo etoobiya ay markan maalinka dhaqaaqday oo dadka shacabka soomaaliyeed aad uga xanaajiyey dadkaasaan la qabnaa oo aannu maanta iyo berriba ka soo horjeednaa waxaan leeyahay etoobiya waxaan jeersinimo iyo sharaf iyo cis iyo karaamo kuwada noolesha aan ahayn oo kalena dhex mari karaay mama jirto dhul baannaan oggolayn dad baannaan oggolayn dad baannaan wax naga etoobiya dhex mari karo na qaadan karaay ma jiro taasna waxaan ka xignaa xabad waxaan leeyahay intii hore ay naga haysay horta magacaygu waa cismaan maxamuud khayre afrax halkaan waxaan isugu nimid inaan muujinno dareenkeenna ku aadan ee duulaanka iyo damaca guracan ee dowladda etoobiya ku soo qaaday baddeenna intaasoo soomaaliya o ad arkaysaan waxay caawa isugu soo baxeen inay muujiyaan dareenkooda inta soomaali hal cunug uu ka nool yahay hal qof oo hal shakhsi uu ka nool yahay damaca guracan ee itoobiya suurtagal ma noqon doono hal taako oo baddeenana dowladda itoobiya iyo dowlad kale ma qaadan doonto waxaa jooga dad fara badan waxaa jooga maxaan ku dhahdaa saraakiil waxaa jooga waxaysaga kiilbaada xamar iyo magaalooyin ku hararaysan oo dhan dareenkooda inay muujiyaan u yimaadeen soomaaliya soomaalibaa le taako bad ama dhul ah oo ay soomaaliya leedahayna waddan kale uma suurtoobaayo inta ciidamadeennu joogaan qalamka sido geesiyaasha ah inta hal qofoo soomaaliya uu nool yahay waan u dhimanaynaa baddeenna soomaaliya ha noolaato waxaa looga baahan yahay shacabka soomaaliyeed meel kasta oo joogaan inay isku duubni muujiyaan waa xilli ama mucaarad ahow ama muxaafad ahow loo baahan yahay in madaxweyneheena aan garab istaagno iyo ra'iisul wasaaraheenna iyo gudoomiyaheenna baarlamaankii dowladdeena saylaxina difaacdaan diyaar ma tihiin hubka anaa ugu horreeya qorag ugu horreeya waa ballan waa qaadaya hadday etoobiya na soo hawaysato shan kunoo sane jirtay mana na hawaysan boqortooyo xabashiyaha na hawaysan waysay mitigree fiicanna Soomaaliya Itoobiya way istaqaanaa la ismabarnaayo Ismaluuga inta joogo halkaas Ismaluuga ku joogo 77 oo ogtahay Soomaaliya waxa waaye annaga hadda dad naga maqan yihiin maahano Soomaali galbeed naga maqan tahay annaga wax naga sii maqan yahay maanta in dadkeen ku sii dadarsado ma qaadanayno ilaa shanta Soomaaliya aniga shalay maanta darada Itoobiya ka imaaday wax walba waa la socdaa dadkeen iyo gabdheen dhibaatada xaq ku haysto airportka jigjig wax ka dhacay waa la ogaa meel looto dadkeen xagga gumays ku jiraan ku jiraan ma yeeleen ma qaadanayno xasan sheekhna waxaa leenahay waa ku mahadsan tahay madowna madaxweyne dadkeenan ha israaceen ra-iisul wasaare xamsa waa ku mahadsan yihiin golen wasiiradii go'aamanka degdegay gaareen fasiirka er- halkan ha ka baxo waa kaxuma hadalkaygu dhigay waa anigoo yahay salaad axmed waxaan soo baxnay inaan ku tabaaldigno etoobiya badeenu ib maahan hal mid baanu sheegin anagta muuse bihiina ma naqaano waddankaana madaxweyne leeyahay dhasheen etoobiya waar etoobiya musebiya musebiya horta maxay ka noo qof Soomaali waaye Soomaaliya waa gobolka miya Soomaali magaceedu waa Mariiqan Isbeel gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Howlwadaag een caawa u jeedaan waxaan halkan u taaganahay Soomaaliya iib maaha badeeda lama taaban karo lama taabtaan waa war ciyaar ma la taabtaa badeena ma la taaban karaa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka reer muqdisho oo xalay banaanbaxyo waaweyn ka dhigay wadooyinka caasimadda ay uga soo horjeedaan damaca itoobiya ay ku dooneyso inay qaadato badda soomaaliya weli waxaan ku guda jirnay arrimaha badda soomaaliya doctor cabdi naasir oo bara ka ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuna takhasusay arrimaha badda ayaan wax ka weydiinay damaca etoobiya ay ku doonayso baddeena in ay ku qaadato waxuuna u warramay wariyaheena maxamed cabdi naasir ayaanle heshiiska labada dowladood ee galaya markaan leenahay dowlad ama staytaan leenahay waxay u baahan tahay shuruudo dhowra ah inuu dalku soo gaaro in heshiis noocaasoo kale geli karayo markaan ka hadlayno tusaale ahaan magaca dowlad heshiis geli kartaay waxaa laga rabaa afar shardi inay soo buuxiso afartaa shardi haddii laga helo ayay dowlad kale heshiis la geli kartaa shuruudaas waxay marka hore in la helo eh, eh, nidaam maamula ama government waxa loo yaqaano waa in la helo deegaan ama territory ama xuduud gaar oo dalkaasi leeyahay oo marka saddexaad in la helo population marka afraad in la helo sovereignity ama madax banaani ama gobonimada dalkaasi inay u madax banaan yihiin afartaasi markuu dalku buuxsamo ayuu dal kale heshiis la geli karayaa hadda somalilan saddex bay haysaa laakiin waxaa ka maqan soverenitygii soverenitga marka waxaa gacanta ku haya dowladda soomaaliyeed ee federaalka gacanta ku haya marka maadaama sharciyan aysan madax banaani lahayn ama gobonnimo madax banaan aysan lahayn maamulka somalilan waxaa meesha ka baxaya dowlad statekeeda u buuxo iyo dowlad aan statekeeda u buuxin inay heshiis galeen marka caadiyan heshiiska noocaasoo kale ah Eh, malaha garown sharci ama saldhig sharci oo adag malaha oo lagu geli karayo eh, maxay tahay marka eh, maamul inuu heshiis la galo dowladan oo weliba dhinaca badda ku saabsan maxay tahay waxa keeni karo waxaan isleeyahay aragtidayda gaarka ah markaan ka hadlo sababo dhowraa ah jira tusaale ahaan hadda prime ministerka ethoobia oo kale maxaa la yirahda waa kii maalmo dhaweyta ku dhawaaqay ama maxaa la yirahda dagaal haato ama nabad ha ahaatee inay khasab in ethoobia ay hesho oo aysan ikhtiyaar ahayn laakiin ay khasab tahay inay badasho isla markii haddaad tahay amaad ah, raacdo waxaad dareemaysaa safaarada safiirkooda maraykanka safiirka maraykanka etoobiya fadhiya markii congresska looga yeeray arrintanna waraysay wuxuu ku dhawaaqay in etoobiya aysan samayn karin yani suuragalna aynan ahayn dunidu inaysan aqbali karin in dagaal meel ku qaadato marka etoobiya gudaheediina waxaad ogtahay dagaalo xoogla ka socda oo dhowr deegaan oo kala jaana ah ayay dagaal ku jirtaa yacni buuqii gudaha waxa lagu xadejiyo oo aada ugu baahan yahay macnaha ra-iisul wasaaraha etoobiya marka wuxuu samaynaya waxyaabaha la yidhahdo kudayda la yidhaahdo ayuu samaynaya isla dhinaca kale maxaa la yidhahdaa qoladan somalilan ah lafteeda muuse laftiisa waa ogtahay dagaalo soorku soo galay maxaa la yidhahda doorashadiibaa meesha ka maqan isaga laftiisa marka wuxuu u baahan yahay yani jihayn kale oo siyaasadeed oo bulshadii yani buuqii lagu jiray dhinac kale loo jiheeyaa marka waxa waxaa iska waaya macna maxaa la yidhahdaa loogu talagalay maaragtay labada dhinac inay dantoodu ay tahay inay buuqa jira un ay ku xaliyaan laakiin dhinaca halista ay leedahay waxa waaye waxaani yani hadda waa ku daymaraysaa haddii dowladda soomaaliyeed tallaabooyinka sheegi doono oo sharci aysan marin waxaa meesha iman doona in hadhow laga dhabeeyo amamataasoo cawaaqib xoog la yeelan doonta milyan waaye ciidankeedu badda wuxuu gaari doonaa kumanaan kumanaan ciidan haddii mar ay soo galaan iyo dalkaaga gudihiisa soo degaan hadhow inaad kicisaa oo meesha ka saartahay culays badan ay qaadan doontaa iyo soomaaliga hadda dhugul mataqaana soo kabsi ku jirta yani culays badanay dhali doontaa marka waxay u baahan tahay in macnaha si adag looga dhirdhiyo amaama looga jawaabo tallaabooyin badan ay dowladdu ka qaado heshiisyadan oo kale dunida suuragal ma ka noqon karaa markii maamul uu heshiis la galo dowlad oo dhinac badda ku saabsan way aada umahadsan tahay dowladdu sidaan hore uga sheekeeyeyba marka ay heshiis galayso waxay u baahan tahay dowlad iyada u dhiganta inay la gasho annaga ka soomaali ahaan si dareemaysaba xeerarka maxaa la yidhahdaa eh, caalamiga ah oo dhanba ama eh, ha ahaato u n resolutionska soomaaliya ku aadan ha ahaato ama heshiisyada mataqaanta national tratiska ha ahaato mar walba oo qadiyada soomaaliya laga hadlayo waxaa lagu soo daraa qodob dhahaya eh, midnimada soomaaliya iyo madax banaanideedu waa lama taabtaana lagu soo daraa macnaheedu waxay tahay in heshiiska noocan oo kalea ah uu dhacay waa wax yani kasoo horjeeda curfiga caalamiga ah ama waxa loo yaqaano janshaa custom law ama maxaa waxa loo yaqaana maxaa la yidhahdaa heshiisyada kale ee caalamiga ah ee ay ku dhisan yihiin qaramada midoobay maxaa la yirahdaa golaha ammaanka maxaa la yirahdaa midooda africa igaad ayay ku dhisan yihiin intaasoo dhan wax ka baxsan waayo waa waxaanan hadda yani dunida caadiga ah ee casriga ah aan suuragalka ahayn waayo yani una baahan waajahadeedii rasmiga ahayd in la waajaho oo laga dhiidhiyo u baahan waayo weli ma dhacday heshiis noocaan oo kale ah eh, in maamul uu la galo dowlad dunida markaan eegno sharciyan horta eh, wax suuragala ah, ma aha eh, dunida waxaa ka jira marka laga hadlayo international log oo kale sidiisa wuxuu ku shaqeeyaa qaab sulux oo kale ama xeerjashab oo kale ku shaqeeya yacni waxa la sameeyaa wax allaale wixii lagugu dayi kara waa lagugu dayayaa haddii dowladdu ama dadka meeshaa iskale aysan buug iyo kayre aysan kasoo noqonaynin waa laysdhaafiya ama waa layshoosgeliyaa laakiin haddii dadkeedu ay soo jeedaan waa laga istaajiya marka dunida farsamada noocaasoo kale waa lagu dayaa xeerka caalamiguna sidiisa wuxuu ka shaqeeyaa inaan dhibaato dunida dhicin waana tiwelka qayb dhan ayaa waxay qaabilsan yihiin nabadda iyo maxaa la yidhahda amniga iyo kala dambeynta keliya qaabilsan wuxuu marka maadaa ah, inta aysanba taabanaynin waxa loo yaqaano nabadda caalamka aysan taabanaynin xoogaa waxaad umalaysaa waa laga yaraa indhadadbada oo wixii la dhaafin kara waa la dhaafiyaa heshiisyada noocaan oo kalea mar walba waxaa la fiiriyaa yani falcelinta ka dhalanaysa ayaa la fiilaya dunidu kuma dhegdhegto heshiisya noocaan oo kalena ah yani inta tusaale ahaan soomaaliya sida ay uga falceliso dhibaatadu intay gaari karto ayaa la qiimeeyaa taa iyadoo lagu salaynayo ayaa go-aamo laga soo saaraa oo laga soo celiyaa waxay u baahan tahay eh, iyadoo waaqica dunida ka jira aan ku tashanayno ama aan fiirinayno ama aan ku cabirayno inaan halbeegyo adag oo dowladeena ay fursado maanta badan ay uleedahay ama kaasho badan ay uleedahay inay ku qaado ay tallaabooyin ka qaadato ayaa loo baahaya labaatan kilomitr ayaa dhantaa la yiri inta laga kariyay dowladda etoobiya markaan fiirino cilmiga badda aan ku salayno maxay tahay labaatankaas kilomitr eh, alle umaasan tahay markaan ka hadlayno eh, xuduudaha badda markaan ka hadlayno eh, badda waxaa loo qaybiyaa ilaa afar aagaa loo qaybiyaa aaga koowaad oo ilaa labayo toban nautical mile oo biyaha qaranka ah oo u dhigma ilaa labayo labaatan kilomitr aaga labaad oo aagan oo ah waxaa layihahdaa ciriso ah oo aaga xiga layihahdo isagoo afar iyo labaatan afartan iyo afar kilomitr u dhigma aaga saddexaad maxaa layihahdo isagoo laba boqol oo nautical mile oo aaga dhaqaalaha iyo aaga ka dambeeya oo kalfafka aradeedka layihahdo kaasini wuxuu ahaa doctor cabdicasiis oo markaasi u waramayey waryaheena maxamed cabdi naasir ayaanle oo markaasi waxaan ka weydiinay muranka xoogan ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo ku saleysan damaca etoobiya ay ku dooneyso badeena soomaaliya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanee war heema haysiina beledka beriga waxaa ka shida allaaweyn ninkii aamina awood leh ummad waliba aayahe nololeeda inay garaato iyadaalewar cabdillo waxaa ka tagtay kol hadduu isiri u dhimo dhulninkiisiiba iskale waar wallaweynay haddaa qarsan tihiin dhul ninkiisii inuu leeyahay eh. muuse bixi maxaa ku haysataan warba ummada soomaaliya etoobiya in loo saxeexo eh. kacdoonkii ka dhashay eh. waxaa ka soo baxay waxaan abidkeed la filayn oo la maqal sababtoo caldheera ah iyo xasan shiikha isku mawqif ka noqday war caldheera waa munaafiq waa nugula daaranayaahoo isagaa etoobiya u shaqeeyee hadduu raalli ka yahay in soomaaliya badaheeda difaacato miyuu isagu dhabarka jabilahayu lugaha ku dhegi lahaa aryaa bislow dhaqanka qawaarij tama taqaanide dal kastoo muslima dalka ay ishayaan ayaa ka u jebiya sida aad la socotiinna bakistaanba hindiya ayaa kaa u jebiyey kadibna lama arkin bakistaan oo dadka muslimiinta ah ee kashmiir difaacaysa warkalamaanay war mahaysaane madaxweyne xasan shiikhuw abiy axmed laadli wuxuu yidhi faragelintii ma la sanaayo waxay keentay dhalashada khawaariijta dhibaatada ku haysa geeska afrika adiguna maanta midda aad wadaahe waxay taageero iyo u tahay khawaariijta sii dabargo'aysa marka dhulkeenna taaka kama ogelin kamana qaadan kartide cadowgaas ha u garbaynin warbawaaqle wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan wuxuu yidhi dhulka etoobiya konton sana aanu ka kiraynay marka hadda waa la yaaba muuse intaa ma jooga hayaa bashiirow tiro qonton sana daartii kulilihiiya dhalaasa madeeyow horaa loo yidhi baadi kugu raagtalihiiyaad moodaa abdulla waxaa kaloo la yidhi xoolahaagu hay dhiibinay ku dhahaan haddaad idhiibta sahayga daba dhiman war kalemaane waxaa la hadda ka hor nin caqliyaro dadku ku xaman jiray laakiin nin caqli badan oo duugana ahay oo arimeel la joogtaan nin u yimid dabeedna wuxuu is yidhi ninku ma caqli badnee ariga ka siro wuxuuna yidhi niyo ariga waa kaa dhaqayahay hay sheegin markaasuu ninkii inta habaar aamusiyo jeesjeestay wuxuu ugu jawaabay haddii aan ku qariyo sow ariga la weymaayo marka hadda madaxweyne muuse biixi dhulka haddii abiidhaco in la weynaayo ma garan waaye waan walla weynay sidii dagaalkii goojacadda u dhacayba waxbaa naga siiyayaa naloo qaban waaqlo waannu dawaqnay iyo hawadde warmadayo laasacaanood kaama hor joogno ariba waadba ma joogtid warkalamaane abwaanguura wuxuu yidhi tigre iyo amxaariyo tafagaabta oromadu isku toobi weeyo abid waxay ku taamaan ama tiigsanaayeen geyigeenna toolmoon xeebaha ku teedsane tabar iyo awood iyo duul tirada kaa badan taxadina ku soo baday tu horena ku maqan tahay halkii uu tilmaansado haddii tiirka loo dhigo biri inuu ka tegayaa waa calaacalti malehe duqa turanturoodana malaha waa la taagayo ruux garaad garaadku taamiyo tagtadii horeetiyo timaadadana garan kara nacabkiisa tacabkiiyo tigaadii dhulkiisiyo uma dhiibta taladee taariikhda ma ogtahay warba bashiira waa sidaad u sheegtay mise kuwana taariikhna garan maayaane ulammadu waa inay ramiyaa dhulka laga xiga wataa kulama qabo ururka aad sheegaysidna ilaah baa dee wax kaa odhanhaya aryaadhaha abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariisteeba hadda ka hor wuxuu yidhi aqaltiir la'aantiis kaligiis ma taagne haddaynaan istaakulayn tabar yeelamayne ka taashada cadaawo isku tiirsanaada war abdul nin waliba dheegi jiray hooyhooy amhaaroy inan haray imoodaye hadda waa ikano hadda waa anigii waranna waxaan maqli jira markaan yaraa labadeenna seefood fariimahaas iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo